alxamdu lilaah rabi اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu khatimaynaa in sha allahu tacaala risaaladii aynu soo wadnay ee tasiil usuul ilaa fahmi cilmi اlusuul maantu ay taariikhdu tahay laba iyo labaatankii dulqacda kun iyo afar boqol iyo shan iyo soddonkii hijriyada ayaynu khatimaynaa in sha allahu tacaala nafacana allahu biha jamiica qaala almusanifuuna raximahum اllah ida tacadada almuftuuna faayahum yastafti lmuqallidu kuwa fatwoonaya markay fara bataan faayahum yastafti lmuqallidu koodeebuu fatwo weydiinayaa ka markaa muqallidka ahee taqliidka isagu la imanaya ee aan cilmiga lahayna cid qallidanaya ka uu qallidanaya waa kii idaa kaana fi lbaladi mujtahiduuna hadday beledka ku sugan yihiin culamo mujtahidiini oo mutacadidi falilmuqallidi stiftaau falilmuqallidi istiftaa'u man shaaa minhum ka muqallidkaa waxaa u bannaan oo u sugnaaday kuu doonoo ka mida ee mujtahidiinta inuu fatwo weydiiya u sugnaato u bannaanaatay walaa yalzamuhu muraajacatu alaclam kuna laasim ma aho ma saara ka ugu cilmiga badan inuu u noqdaa oo isaga fatwo weydiiyaa laasim kuma ahoo kuma waajib ah ee mid kasta oo cilmilaba oo caalim mujtahidaba waa fatwo weydiin karaa wa qiila bal yalzamuhu su'aalu lafdal waxaa kaloo la yidhi waxaa ku waajiba su'aalu lafdali ka fadliga badan xagga cilmiga inuu weydiiyaa ku waajiba wastudilla waxaa loo deliishaday lilawali qowlka hore bianna almafduula min asaxaabati ka laga fadli badan yaho saxaabada ka mida waataabiciina iyo taabiciinta ka mida kaana yuftii maca wujuudi alfaadil wuxuu ahaa mid fatwooda oo masaa'isha ka jawaaba iyadoo faadilkii joogo ayuu markaa ka jawaabi jiray yacni masaa'isha maca ishtihaari daalika watakaruri iyadoo lala qabo taasi inay caan baxday ay noqnoqotayna oo marar yacni badan dhacday walam yunkirhu axadun cidnaba ma diidin saxaabada ka midi oo may odhan saad u fatwoonaysaa iyadoo caalimkaa cilmi badani joogo fa kaana ijmaacan ijmaac bay noqotay mid laysku waafaqsan yahay calaa jawaasi istiftaa'ihi in la fatwo weydiiyaa mafduulka in la fatwo weydiiya inay bannaan tahay mafduulkana waxaa loo jeedaa xagga cilmiga ka laga mudan yahay baa loo jeeda maca alqudrati cala istiftaa'i alfaadil iyadoo lala qabo in la awoodi karo ka fadliga leh ee bimacnaa xagga cilmiga mudan in la fatwo weydiiyaa iyadoo la awoodi karo inay bannaan tahay in lagu ijmaacay noqonaysaa ka markaa laga fadliga badan yahay laga cilmiga badan yahay in la fatwo weydiiyo wastudila waxaa loo deliishaday lisaani qowlka labaad bianna alafdala ahdaa ilaa asraari ashariica ka fadliga badani ahdaa isagaa ku hanuun badan oo u garasho badan ilaa asraari shariicati shareecada asraarteeda min hayrihi cidda kale ayuu markaa uga aqoon badan yahay oo uga hanuun badan yahay mas'aladani oo badani markay joogaan ama mutacadidi beled ay joogaan ruuxii muqallidkaha ah ee caalimka inuu qallito ay ahayd cidduu fatwo weydiinayaa wa'yo ma kuu doonuu weydiin karaa mise ka ugu cilmiga badan waa inuu weydiiyaa mas'aladaa khilaaf bay culammadu geliyeen ay muta'akhiriintu isku khilaafeen qowl wuxuu leeyahay kuu doonuu fatwo weydiin karaa ka cilmiga badan inuu fatwo weydiiyaana laazim kuma aha inay fiican tahay waa la ogolyahay ka cilmiga badan in isaga la su'aalo oo la fatwo weydiiyaa inay fiican tahay waa laysla ogolyahay laakiin waajib miyay tahay mise ma aha baa laysku ysku hayaa qawl wuxuu leeyahay kuu doonuu fatwo weydiin karaa ka ugu cilmiga badan inuu fatwo weydiiyo isaga u noqdaana laasim kuma aha qowl labaad baa wuxuu leeyahay waxay waajib ku ah ka cilmiga badan inuu weydiiyo haddii shuruuddii fatwadu ay dhammaystiran tahay muftiga shuruuddiisi ay dhan tahay oo yacni cadaaladdiiyo taqwadii ay jiraan waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa in markaa mid walba la fatwo weydiin karo iyo maya ka fadliga badan in la weydiiyaa laazim waa labada qowl qowlka hore waxaa loo deliishaday saxaabaduba waxay way kala cilmi badnaayeen marka iyadoo kuwii cilmiga badnaa ay joogaan ayaa qaar kaloo laga cilmi badan yahay fatwoon jireen ma odhan jirin hadduu beledka markaa uu joogo yacni ruux iga cilmi badan fatwoon maayo ama cid kale lama weydiin karo marka arrinkaasina waa dhacay waa noqnoqday waa caanbaxay saxaabadii kale may inkirin waxay noqotay ijmaac bale wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa dhici jirta iyadoo nebigu joogo sala allahu aleyh wasalam saxaabada qaarkood inay saxaabo kale culamaa wax weydiin jireen way u fatwoon jireen oo nebiguna sala allahu aleyh wasalam aanu ku inkirin ninkii odaygae reer miyiga ahaa waa tii nebiga u yimi sala allahu aleyh wasalam ee inankiisu sinaystay ninkii odaygae reer miyiga ahaa ee inankiisu sinaystay waa tuu nebiga u yimi sala allahu aleyh wasalam waxyaaluhu ku yidhi waxaa ka mid a ah ahlulcilmigaan weydiiyey waxay ii sheegeen inankayga inaan rajmi saarayn ee jeedal yani la jeedlaayo inay laazim ku tahay markaa nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam anoo anigu jooga saad cid kale wax u weydiisay ma odhan istidlaalka mashaayikhdu sheegeen waa istidlaal bilijmac wa camal asaxaaba bacda anabiy sala allahu aley wasalam istidlaalka xadiiskaasina wuxuu ku saabsan yahay waa istidlaal marka xadiiskii nebiga la deliishanayo marka taqriirka uu nebigu u taqriiriyey su'aasha ahlucilmiga uu weydiinayo acraabigu iyadoo nebigu sala allahu aleyh wasalam joogo oanu odhan adig maxaad ii weydiin weyda cid kale u weydiisi waxay ku tusinaysaa inay saa'iq tahay oo bannaan tahay kii cilmiga badnaayoo jooga kii laga cilmiga badnaa ee laakiin fatwada saalixa u ahaa ee mujtahidka ah in la weydiiya inay bannaan tahay qowlka labaad waxaa loo deliishaday ka waxa weeye afdalka ah ee bimacnaa aclamka ahi isagaa ku hanuunis badan shareecada maqaasideeda iyo asraarteeda oo u garasho badan marka ka mudan in la weydiiyaa waxay noqonaysaa markaysagaa laazimkii bay noqonaysaa laakiin calaa kulli xaal taasi waxay keensanaysaa uun sida saxiixa ah inuu dee afdal ay tahay inuu isaga weydiiyo kaa cilmiga badan ee taqwada markaysaga iyo cilmiguba ku sugan yahy laakiin ma keensanayso iijaab la waajibinayo keensanayso marka qowlka saxani waa qowlka ay ku tageen jamaahiirtu ku tageen oo ah in mid walba ou doonaba uu fatwo weydiin karo mar hadday fatwadii saalix u yihiin aadaab lmufti wlmustafti ka fatwoonaya aadaabtiisa iyo ka fatwada dalbaya ee fatwo doonaya aadaabta looga baahan yahay oo ay tahay inuu la yimaado ba halkana lagu baxsinaya ama lagaga hadlay likulli min almufti walmustafti aadaabu mid kasta oo muftiga iyo ka fatwoonaya ee masaa-isha ka jawaabaya iyo ka fatwada dalbaya mid kastoo labadoodaba ka mida waxaa u sugnaaday aadaabun aadaab baa u sugnaatay iyo akhlaaq ay tahay inay ku sifoobaan fa min aadaabi almufti aadaabta muftigay ka mid ahaatay kow an yakuuna daa niyatin xasana waa inuu ahaadaa mid niyo wanaagsan u saaxiiba fa inama alacmaalu biاnniyaat camalladu waxay ku asaxayaan wanaagsani niyooyinkunbay ku asaxayaan waman faqada niyata alxasana kii markaa waaya niyada wanaagsan waman faqada niyata alxasana niyada wanaagsan kii waaya lam yakun calayhi nuurun nuur kuma sugna korkiisa walaa calaa kalaamihi nuurun hadalkiisana nuur kuma sugna yani nuur maleh laba an yakuuna daa xilmin wawaqaarin wasakiina waa inuu ahaadaa mid dulqaad u saaxiiba wa deganaansho u saaxiiba wa sakiinatin xasilooni u saaxiiba yacni fudaydka iyo dhacdhaca yani waa inuu iska ilaaliya dulqaadyaridana waa inuu iska ilaaliya fa inna daalika huwa kuswat alcilmi wa jamaaluh waayo madkuurka la soo sheegay oo inuu dulqaad iyo deganaansho iyo xasilooni u saaxiib yahay waanu duulduul badnayn waa cilmiga hogiisii weeyi waa hogi cilmiga wa jamaaluhu waa quruxdii cilmiga wey faida اftaqadaha markuu waayo almufti muftiguu u waayo kaana cilmuhu wuxuu noqonayaa cilmigiisu kalbadani alcaari min allibaas sida jidhkii yani ka qaawanaa dharkoo kale ayuu la mid noqonaya aadaabtan aadaab lmufti wlmustafti waxyaalaha qaarkood waa waxyaalo mushtaraka oo ay wadaagayaan muftiga iyo mustaftiga walow mashaayikhdu haba ku gaar yeelaan xagga lafdiga hadalka si gaara ah ha u sheegaan muftiga in looga baahan yahay waxyaalaha qaarkoodna waa wax muftiga marka isagaa ku gaara waxna waa waxay wadaagaan muftiga iyo mustaftiga mid walba niyo wanaagsan mid walba waa looga baahan yahay mid waliba niyo wanaagsan inuu la yimaado wuu u baahan yahay adilada ku soo aroortay niyadana waa caam marka ka muftiga iyo ka mustaftiga ahi mid waliba waa inuu niyada wanaajiyaa xadiiskiina waa ikhtibaaseen inama alcamaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa ikhtibaaska waxaa la yidhahdaa shay nusuusta ku soo arooray marka iyadoo aan ilaahay ama nebiga loo tiirinaynin hadalka lagu dhex darsado iqtibaas baa la yidhahdaa oo hadalkii mashaayikhdu ay hadlayeenba waxay ku dhex darsadeen inama alacmaalu biاnniyaat manay odhan nebigaa yidhi sala allahu aleyh wasalam ikhtibaas baa la yidhahdaa xagga hadalka ilaahay wax ka mida in la iqtibaaso oo yadan ilaahay loo tirinee hadalka lagu dhex darsado culammada qaar baa karaahiyeystay laakiin sida saxiixa ah ikhtibaaska hadalka ilaahay la ikhtibaasayo laftiisa waa arin markaa bannaan weeye inay bannaan tahayna waxa u daliila nebiga sala allahu aleyh wasalam baa sameeyey oo waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh ilaa tafcaluhu takun fitnat fi lardi wa fasaadun cariid riwaayaadka qaarkood wa fasaadun kabiir baaba ku soo aroortay waxay noqonaysaa ikhtibaas aayaddii la ikhtibaasay intoo dambe weliba lafdiga cariid kabiirka markaysa lagu bedelo riwaayada ku soo aroortay waxay noqonaysaa inayn waxba kaga bedelayn inta dambe saas aawadeed culammadu waa tilmaameen yanii qowlka saxiixi inuu yahay hadalka ilaahay laftiisa in la ikhtibaasi karo hadalka lagu dhex darsan karo iyadaan ilaahay loo tiirin niyada wanaagsani waxay wax ka beddelaysaa camalka wanaagsan bay sixadiisu u asaxayaa ay ku sugnaanayso laakiin niyada wanaagsani camal xun wanaag ka yeeli mayso oo macaasidii iyo bidacii hadduu qofku yidhaahdo niyo wanaagsan baan uga jeedaa waxaana iigu daliila inama alacmaalu binniyaat waxaa la odhanayaa daliilku ma waayo niyada wanaagsani camal wanaagsan bay asixisaa oo barakaynaysa laakiin niyadii wanaagsanaa camal xun wanaag ka dhigi mayso wa ilaa markaysagaa bidcooyinka qaarkood dadka qaar waxay u sameeyaan niyo wanaagsan iyagoo uga jeeda haddana bidcadii waa marduudo man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddu niyadii macnaheedu waxay noqonaysaa un ikhlaas baa meesha yaalla ikhlaaskii hadduu yaallo mutaabacadii baa maqan waa in mutaabacadiina ay raacda marka awalan niyo wanaagsan waa inuu saaxiib yahay niyooyinka xun waa inuu iska jiraa oo iska ilaaliya shayga labaad waxa weeye waa inuu dulqaad iyo degenaansho u saaxiib yahay haddii aanu dulqaad iyo degenaansho u saaxiib ahayn oo khifa iyo taysh iyo jahli uu ku sugan yahay jahliga waxaynu u jeednaa argoosi badan markaa inuu wax walba doonaayo inuu ka jawaabo ama ka argoosto ya oo jahliga waa loo isticmaalaa dulqaadyarida ana laa yajhalana axadu calayna fanajhala fowqa jahli ljaahiliina waa ka camru bnu kulsuum odhanay marka waa inuu dulqaad u saaxiib waana inuu degenaansho u saaxiib ilaahay wuxu uhi acrid can iljaahiliin ruuxii caalimkaa kollayba cid dhibaataysa waayi maayo cid ku gefta ama ku aflagaadoota yani waayi maayo marka waa inuu dulqaata dulqaadka iyo deganaanshahaasina waa cilmiga hogiisii iyo quruxdiisii saddex an yastacifa camaa fii aydi اnnaas waa inuu ka dhowrsoonaadaa waxa dadka gacmahooda ku sugan fa innahu in akala minhum shayئan hadduu wax ka cuno akaluu min laxmihi wa damihi adcaafa waxay ka cunayaan xagga markaa yacni hilibkiisa iyo dhiiggiisa waxay ka cunayaan labanlaabyadeed bay ka cunayaan bimacnaa waxaa loo jeedaa way aflagaadaynayaan oo way xamanayaan cilmigii waa inuu ku darsada cifo oo ka zaahidaayoo bimacnaa iska ilaaliyaa waxay dadku haystaan oo miduu dadkii ku baryo oo wax ku weydiisto ayna noqon waa tii xadiiska ay ku soo aroortay izhad ma cinda annaas yuxibaka annaas aw kama qaal yacnii ka zaahidoo iska ilaali waxa dadka markaysagaa agtooda ku sugan dadka ayaa ku jeclaanaya afar an yakuuna calaa jaanibin kabiirin waa inuu ku sugan yahay yacnii dhinac weyn bimacnaa aqoon badan waa inuu kaga sugan yahay min macrifati annaasi dadka aqoontooda uu yaqaano waxaa loo jeeda axwaashooda iyo cawaa'idooda caadooyinkooda fatwada ashyaada qaarkood waxay ku xidhan tahay inuu qofku markaa dadku siday ku mucaamilaan inuu yaqaano iyo xaaladahooda iyo caadooyinkooda umuuraha qaar baa cawaa'idda lagu bineeya alcaadau muxakama waa ka xadiiku sheegay waa ka qaacidadu sheegaysaan ujeeda alcaadau muxakama waa ta markaa qaacidadu yani markaa sheegayso ay ku sugnaatay waamur bilcurfi baa laga qaatay marka dadka yani axwaashooda iyo caadooyinkooda waa inuu aqoon u leeyihi fainahu idaa cadima dalika markuu yani waayo arrinkaas oo dadka axwaashooda iyo caadooyinkooda iyo dhaqamadooda mucaamalaadkooda aanu garanaynin tasawara lahu daalimu bisuurati almadluub wuxuu isugu sawirayaa oo isugu ekaysiinayaa kii daalimkee xadgudbay madluumka muuqaalkiisoo kaleu isugu muujinaya oo isagoo isagu wax dulmiyey ayuu isaga dhigayaa inuu isagu madluum yahay oo la dulmiyey wa cagsuhu sidaa lidkiisuna waa jiraysaa haddaanu aqoon dadka axwaashooda iyo caadooyinkooda iyo mucaamalaadkooda u lahayn waraaja calayhi almakru waalkhidaacu waalixtiyaal waraaja waxa markaa dalab ku yeelanaya rawaajka waxaa loo isticmaalaa wuxuu markuu suuq yeesho socdo alrawaaj waa did lkasaad kasaadka waxaa loo isticmaalaa badeecaddu markay fadhiisato ee socon weydo ee iibsan waayo rawaajka iyo nafaaqana waxaa loo isticmaalaa markay dalab yeelato iyo suuqoo socoto marka waxaa laga tilmaamaya waraaja calayhi اlmakru wاlkhidaacu wاlاxtiyaal waxa markaa dalab ku yeelanaya ama markaa yani yani ku faafaya dhagarta iyo markaa xeeladda oo waa la dhagraya dabeedna fatwo aan markaa muqaabil meesha u ahayn oo munaasib ku ahayn dabeedna fatwo aan meesha munaasib ku ahayn baa lagala soo baxaya oo laga qaadanaya markaasaa la odhanaya sheekh hebel baa ii fatwooday suuradan uu ka fatwoonayana sida loogu sawiray yani waxa wey waxbaa ka duwan marka fatwadii mutaabiq ma aha fa kaana maa yufsiduhu akara mima yuslixuh wuxuu noqonayaa wuxuu fasahaadinayaa ka badanaysaa wuxuu hagaajinayo waa inuu caadooyinkii iyo axwaashii dadka iyo mucaamalaadkoodii garanaya wixii mucaamalaadaanu aqoon u lahayn dadka ahlu khibradee yaqaana waa inuu weydiiyaa waayo xukunkuu xukumayaa waxay farac ka tahay garashada marka hore uu garanayo soomaalidu waatay yidhaahdaan yani fiqi masale xumaystay waa dhaxal xumaystaa bay yidhahdeen waxay tilmaamayaan tan bimacnaa si qalada haddii wax loogu sheego dee si qaladu ku jawaabaya ila jawaabtu waxay farac ka tahay su'aasha qaacidaduna waatay tahay alxukmu cala shayi farcun can tasawuri xukunka shay la xukumaya waxay farac ka too ka dhalatay garashada marka hore la garna haddii marka hore aan la garanin oo si saxa ah aan loo idraakin de si saxa ah laguma jawaabay marka culammadu waa sheegaan masalada ku saabsan dadka cawaa'idooda iyo mucaamalaadkooda iyo axwaashooda waa in aqoon loo leeyey mucaamalaadka qaarkood haddaanu garanayna saynu sheegnay ahlukibraha yaqaana waa in la weydiiye ay sharxaan dad lagu kalsoon yahay oo ahlu khibro ah oo siqaad ah baa la weydiinaya iyagaa markaa sharxaya markay sharxaan dabadeed baa dabeedna xukunkii la saaraya waa waxa dadka qaarkood hadda ay ku magacaabaan fiqhu lwaaqic oo quluwi ay ku sameeyeen oo ku tarax tageen yani siday culammadu u isticmaali jireen si ka badan bay markaysa markaa u buunbuuniyeen marka hebel baa waaqaca u aqoon badan yani keliya looma ictimaadi karo hadduu waaqicii u aqoon badan yahay aanu shareecadii markaysaga caalim ku ahayn dee xukunkii isaga laga qaadan maayo isaga shaqadiisu waxay tahay inuu waaqaca sharxo iyo sida wax u jiraan iyo dhacdadu siday tahay iyo sida loogu macaamilo sida ahlucilmiga qaarkood ba ay yidhaahdeen alwaaqicu laa yucطiika alxukma waaqicu xukunka ku siin maayo haddii waaqicii aad garanayso waaqicu xukunkii ku siin maayee xukunkii caalim shareeco oo ku markaa kuu sheegaad u baahan tahay marka waaqica loo sharxo oo loo caddeeyo bina'an calaa dalika dabeed markaysa marka adiladii uu markaa u cuskado dabeedna waaqic u xukmo shayga labaad waxay tahay manaadka xukunka ku xidhmaya waxaa dhici karta waaqica qadar ka mida oo si mufasalo intaa ka badan in laga ogaadaa aynay cibro lahayn xukunkuna aanu isku bedelin yani qadarka xukunku ku xidhmaaye manaadka noqonaya intaa inay ka garanayaan waa lagama maarmaan masaladay ka fatwoonayaan culammadana in loo tacniyo waaqacaynay ogeyn oo loo dhaleeceeyo ma aha asheekh ibnu baaz waxau yidhi in la yidhaahdo caalimkaasi waaqica garan maayo waa arrin cilmi u baahan marka mid la yska ilaaqi kara ma culammadu waaqicyaday ka fatwoonayaan waa waxay og yihiin oo ay markaa waxbaa garanayaan tafsiil ka badan haddii looga sheego yani haaliban suuro naadira kamaynaan hadlin wannaadiru laa xukma lah haaliban waxa weeye yani xukunku isku bedeli maayo manaadka xukunku ku xidhmayo waa u aqoon leeyihiin haaliban maana garanayaan waa dhici karta mar inuu caalimku de laakiin in la yidhaha baabheblaayo siday dadka qaarkood ilaaqaan oo yidhaahdaan culammada markaysa markaa yani qaarkood ee waaweyn akaabirta ah la yidhaahdo wixii ku saabsan baabka lagama qaato ya ama siyaasadda ma yaqaanin ee culammada waaweyn yaan laga qaadan ta noocaas waa arrin khalada ah. aan sax ahayn waayo laba mid weeye in la leeyahay waxayna garanayn bay ka fatwoonayaan oo siyaasadda ma yaqaanin taasina waxay noqonaysaa jarxi bay noqonaysaa iyo in la leeyahay way garanayaane fatwadoodaan lagu kalsoonayn oo bimacnaa inay hawadooda raacaan ama markaysaga iyo wax la mida ayaa dhici karta adduunye ilaashi waxyaalaha qaarkood u fatwooda taasina waa jarxi kaleo ka sii daran marka ashyaada noocaasa in la yidhaahda ma aha waa arrin khalada weyn an yatawajaha ilى اllahi tacaala wayatadaraca ilayh waxaa kaloo muftiga saaran inuu xagga ilaahay u jeesto oo ilaahay isu duleeyo wayuksira min adducaa'i walistikfaari uuna farabadiyo ducada uu ilaahay baryaayo iyo dembi dhaaf weydiisadka uu ilahay dembi dhaaf weydiisanayo liyulhimahu sawaaba suu ilaahay ugu ilhaamiyo u waafajiyo sida saxan wayaftaxa lahu طariiqa الsadaad uuna ugu furo waddada yani markaa saxda ah asadaad waa waddada wanaagsan ee saxda yani baryada uu ilaahay baryaayo waa inuu farabadiyo istikfaarka waxaa laga soo naqliyaa culammada qaarkood inay yidhaahdeen mas'ala markay iga qarsoonto waxoogaa ii caddaan weydo istikfaarkaan farabadiyaa buuhi ya ilaahay aan dembi dhaaf weydiisanayo iyo ducada ilaa marka dambe ay ii caddaato sababtuna waxay tahay waata nebigu salى اllahu alayh wasalam uu yidhi ida adnaba alcabdu nukita fii qalbihi nuktaة sawdaa waxaa addoonku markuu dembaabo qalbigiisa dhibic madow baa lagu dhigaa haddaanu ka toobad keenino haddana dembi kale la yimaa dhibic kaloo madow baa lagu dhigaa qalbiga qofka muuminku marka hore waa nuur dembigaasi madow ayuu u sababaya raam buu marka dambe noqonaya dunuubtu markay iska daba tagto marka istikfaarkii iyo tawbadii dee madowgii bay qalbiga ka masaxayaan qalbigii baa nuuraya marka taasi waxay sababaysaa in waxa weeye sida saxdaa loo iftiimiyo la waafajiyo in ttaquu اllaha yajcal lakum furqaana مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين lix an yataxaraza ma amkanahu taxaruzu min nisbati اlxukmi ilى اllahi tacaala waa inuu iska ilaaliyo muftigu ma amkanahu taxaruzu inta iska ilaalini u suuragal tahay min nisbati اlxukmi ilى اllahi tacaala xukunka inuu u tiiriyo oo u nisbeeyo ilaahay wa ilaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam iyo rasuulka ilaahay inuu u tiiriyo ila binasin yastanidu calayhi fii dalik nasuu sidaa u cuskanayo xaaluu ku dheehan yahay mooyaane xaalad kale waa inuu iska ilaaliyo inuu xukunka ilaahay iyo rasuulkiisa u tiiriyo xadiiskii burayda u daliila ee muslim saxiixa ku soo wariyey oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi haddii aad yani markii jihaadkii loo kacayey waxaa markaa xadiiska ka mid ahaa hadday kaa doonaan xukunka ilaahay iyo xukunka rasuulka inaad ku dejiso falaa tunzilhum liannaka laa tadrii atusiibu xukma allahi fiihim am la ee xukunkaaga iyo xukunka asxaabtaada ku dejiye nebigaa odhanaya sal allahu aleyh wasalam marka nebigu wuxuu kala farqiyey sal allahu aleyh wasalam qowmkii mushrikiinta ahaa ee gaalada ahaa markay yidhaahdaan waxaanu isugu kaadhibaynaa waanu isku dhiibaynaa xukunka ilah iyo xukunka rasuulka inaad nagu dejiso ha ka yeelin ee xukunkaaga iyo xukunka asxaabtaada ku deji marka labadii xukun buu kala fariyey xukumku isagu xukumayey iyo xukmullahi iyo xukmu rasuuli waxaanu u sababey waxaa dhici karta inaad markaa xukunka ilaahay asiibi weydo fainaka laa tadri atusiibu xukm allahi fiihim am saas aawadeed mas'alo sariixa mooyaane oo nas iyo daliil ku cad mooyaane masaa'ishii ixtimaal yeelan kara si cad oo sariixa ah ha u odhan ilaah iyo rasuulkiisa ayaa sidaa xukumay walaa taquluu lima taصifu alsinatkum اlkadiba hada xalaal wahada xaraamu litaftaruu calى اllahi اlkadib laakiin shaygu hadduu yahay shay nas sariix ku ah oo ku cad iyada waa la odhanayaa waa xukunkii ilaah iyo xukunkii rasuulka waa la odhanaya zinadu inay xaaraan tahay ama khamrigu xaaraan yahay ama sariqadu xaaraan tahay ya ama salaadu ay waajib tahay asalawaat alkhams zakadu ay waajib tahay beentu inay xaaraan tahay wahaakada namiimadii iyo isku dirku inuu xaaraan yahay ashyaada noocaasoo dhami nusuus bay ku cadda shaygii nas sariix ku ah ilaah iyo rasuulkiisa in loo nisbeeyo yani eh, lama diidayo ma la yidhahdo ilahay rasuulkiisa xukuma laakiin shayga aan sariix ahayn waa inaan ilaahay iyo rasuulkiisa si sariixa ah loogu nisbayn waxaa la mida inuu ruuxu yidhaahdo ilaahay baa saa i garansiiyey oo igu ilhaamiyey waa inuu markaa yidhaahdaa hada ma ara masaladu haddaynay daliil sariix ku ahayn oo ku caddayn ixtimaal geli karo waa inuu yidhaahdaa marka waxa weeye saasaan arkaa saasaan ictiqaadsanahay laakiin aanu odhan yani waxa weeye ilaahay baa sidaa i tusay hata laga soo naqliya cumar bnu khadaab radia allahu canhu wa ardaah inuu markaa uu yidhi yaanu odhanin qofkiin yani araaniya allaahu ilaahay baa saa ay tusay waayo ra'yigu innaga wuxuu inoo yahay buu ihi danni iyo takalluf buu inoo yahay laakiin xagga rasuulka wuxuu ka ahaa musiib miduu asiibaayey sida saxan waayo ilaahay baa tusayey allah wuxuu yidhi ina anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah markaa nebiga ilaahay wuxuu ku yidhi wuxuu ilaahay ku tuso inaad ku xukunto si aad ugu xukunto baanu kitaabka kuugu soo dejinay marka cidaan nebiga ahayn sala allahu aleyh wasalam inuu yidhahdo araaniya allah cumar waxaa laga soo naqliyay inuu inkiray oo bimacnaa ma hubtid baa macnuhu u dhacayaa inuu ilaahay ku tusay iyo inuu shaydaan ku tusay ya ilaa hadduu arrinku khata' yahay ilaahay looma tiiriyo sida cabdullahi ibnu mascuud ba ka asaxday inuu yidhi aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban famin allah wain yakun khaطأa faminii wa min الshayطaani wallahu warasuuluhu bari'aani minhu bisanad صaxiix baa cabdullahi ibn mascuud kaga soo arortay waxaa la weydiiyey gabadhii mufawadada ahayd ee ninku ka dhintay meher looma qadarin oo muqdurkaasaa lagu meheriyey lama odhan wax xoolo ah bes waa la meheriyey shuruuddii kale ee meherku waa dhammaystiran yihi mufawadaa la yidhaahdaa meher muqadaroo loo yeelayna ma jiro ninkiina waa ka dhintay ninkaana yani muu taaban ninkaasi uma tegin cabdullahi bn baa la weydiiye markaasaa la yidhi ka warran xukunkeeda su-aashu waxay ku saabsan tahay xagga meherka waxay ku saabsantahay xagga ixdaadka waxay ku saabsantahay xagga ciddada waayo hadday muطallaqo noqon lahayd oo la furi lahaa ciddo ma yeelateen waayo dukhuul ma dhicin meherna ma yeelateen waayo dukhuul ma dhicin mutca yeelan lahayd tamtiicin la siiyo cabdullahi bn mascuud markii la weydiiyey wuxuu idhi aquulu fiiha bira'yi wax xadiioo mas'aladaa ku saabsan ma hayn ijtihaadkaygan wax kaga odhanayaa buuhi fain yakun sawaaban fa min allah sidaa aan idhi hadday tahay sida sawaabkee saxan xagga ilaahay bay ka ahaatay oo ilaahay baa i waafajiyey wain yakun khaطأan fa minii wa min الshayطaani wallahu warasuulu bari'aani minhu hadday khaطأ noqotona yacnii naftaydiyo shayطaan xaggiisay ka ahaatay ilaahay iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihin marka cumarna waa kaa tilmaamayoo leh ra'yigu xagga rasuulka wuxuu ka ahaa musiib waayo ilaahay baa tusayey wa huwa mina addannu watakaluf xaggeennana malu ka yahay iyo takalluf buu ka yahay bimacnaa sida iyo sidaba waa u dhici karaa saas aawadeed ahlucilmigu markay leeyihiin aladii araa kada wa kada yani markay sidaa leeyihiin yaanu kula fududaan hana odrhanin caalimku muu odhan ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi oo si sariixa uma tiirine dee wuxuu yidhi anaa arka dadka qaar markay taasoo kale arkaan waxay isleeyihiin dee in la raaca waxba ma saara maya caalimkuna dee ra'yuu leeyahay adna ra'y aad leedahay laakiin shataana bayna ara'yayn labada ra'yi kala tagan ra'yi xukmi ah ya iyo ra'yi jahli ah waa laba shay oo dee kala duwan wey marka almuhim waa in la iska ilaaliyaa nisbat اlxukmi ilى اllahi taعalى wa ilى rasuuli اlahi salى اllahu alay slam ila binasin yastanidu calayhi fi dalik ka mustaftigaa laftiisu markuu mas'alada caalimka weydiinaayo waa inaanu odhan ma xukmu lislaami fi dalik ama ma xukmu اllahi wa rasuulihi fi dalik waa inaan odhan ee isluubka su'aasha waa inuu markaa yidhaahdaa yani maada tarawna kada fii kada maxaad sidaa ka aragtaan maxaad sidaa ka xukumaysaan ya yani xukunka masaladaasi maxay tahay ashyaada alfaadda noocaasoo kale waa inu isticmaalaa laakiin aanu odhan xukunkii ilaah iyo xukunkii rasuulka ii sheeg masalada rubama in xukunku sariix aanu ku ahay sida caalimku ay tahay nisbat اlxukmi ilى اllahi sariixan inuu isaga ilaaliyo wixii aan nas yani markaa aanu saa kuu tusinay waa inuu marka iska ilaaliya mustaftiga laftiisu inuu marka hore ku xidho toddoba an yastashiira fii fatwaahu man yasiqu bicilmihi wa diinih waa inuu kala shawro kala tashado fatwadiisa ciduu ku kalsoon yahay cilmigiisa wa diinihi iyo diintiisa ku kalsoon yahay faina cumara radia allahu canhu kaana idaa nasalat bihi naasilatu wuxuu ahaa cumar markay dhacda ku soo darido oo dhacda ku soo degto istashaara man xadarahu min asaxaaba wuxuu la tashan jiray ciddii soo xaadirta oo saxaabada ka mida ayuu kala tashan jiray wa rubamaa jamacahum fashaawarahum waxaana dhici jirtay wakhtiyada qaarkood saxaabada intuu kulmiyo inuu kala tashado kala shawro marka waa inuu tashi sameeya waxay culammadu yidhahdaan markay tashiga ka hadlayaan ma nadima man istakhaara alkhaaliqa wa shaawara almakhluuqiin sida shaekhulislaam ibnu taymiyaba kitaabkiisa alkelimu tayib la odhan jiray uu ku soo aroorin jiray ma murugoodo oo kama tiraanyoodo wuxuu sameeyey mid ilaha khaaliqa ana istikhaaro weydiisto sida khayrka inuu waafajiyo ilaahay ka beryey makhluuqaadkana la tashaday yani ma kama tiiraanyoodo wuxuu sameeyey ilaahay wuxuu yidhi washaawirhum fi lamri arrinka kala shawr oo kala tasho allah wuxuu yidhi waamruhum shuuraa baynahum marka ciduu diintiisa iyo cilmigiisa ku kalsoon yahay diintiisa waxaa loo jeedaa tadayunkiisa uu ka diin yeelanayo dhaqankiis iyo akhlaaqdiis iyo cibaadadiis tadayunkiisaa loo jeeda iyo cilmigiisa uu ku kalsoon yahay waa inuu la tashada saxaabaduna saas yadaa bay ahaayeen sida cumar bnu khataab wahayru inay la tashadaan saxaabada kale ee culamada ah abu xasiin sheekh la odhan jiray culamadii taabiciinta inuu ka mid ahaa baan filaya wuxuu yidhi abu xasiin alasadi ina axadahum yufti fi mas'alaة low caraضat licumara lajamaca laha ahla badrin dadka qaarkood fatwada siday ugu dheeraynayaan ayuu inkiraya markaasuu wuxuu leeyahay qaarkood waxay ka fatwoonayaan mas'alo hadday cumar ku ku soo darin lahayd oo la kulmi lahayd reer beder uu u kulmin lahaa ayaa si yar qaarkood uga fatwoonaya yani wuxuu tilmaamayaa fatwada siday dadka qaarkood ugu dhiiradeen buu tilmaamaya marka waxa weeye waa inuu iska hubsadaa masaa'isha oo ta'ani sameeyaa oo aanu cajalada iska ilaaliyaa alcajalatu min ashayطaan wata'ni min allah degdegu shayطaan xaggii buu ka ahaado deganaanshuhuna xagga ilaahay buu ka ahaado ka yimi cajaladii waa madmuuma waxaa laga soo naqliyaa culammada qaarkood inay yidhaahdeen waxaan arkaa mid mas'aladii ku degdegey oo asiibay markaasaan dabadeedno markaa ma jeclaysta buu yidhi markaa degdegaa u degdegay walow haba asiibeen mid ta'ani sameeyey oo khata'ayna waa arkaa buu yidhi markaase haddana waxa i cajabisa buu yidhi ta'anigiisa walow haba khata'e yani cajaladii waxaa dhici karta inay madinno u noqoto yani waxa weeye khata waayo waa madmuuma alcajalatu min ashayطan wata'ani min allah mar hadduu asiibana waxaa dhici kara waxaa dhici karta marar badan hadduu sidaa u degdego inuu khatao kan waxa weeye ta'aniga sameeyey markan haba khata'e waxaa dhici karta hadduu ta'anigu caadadiisaas yahay sawaabkiisu inuu bato siduu tanna u ammaanayo tanna aanu u jeclaysanayn waa saas culamada qaarkood hadal noocaasa laga soo naqliya marka tashiga iyo deganaanshaha waa inuu markaa waxawa sameeya sideed an yacmala bicilmih waxaa kaloo saaran inuu ku camal falo cilmigiisa faina alcamala huwa samaraة اlcilmi waayo camalfalku waa midhihii cilmiga wa biduuni اlcamali yakunu cilmu اlinsaani xujaة calayhi camal camal la'aanta aan lagu camal falin cilmigana wuxuu ruuxa cilmigiisu ku noqonayaa xujo oo isagu xujo ku yahay oo dee ku markhaati furaya ku buuxinaya waalqur'aanu xujatu laka aw calayka qur'aanku ama aduu xujo kuu yaho ku doodayaa ama aduu xujo kugu yahay oo kugu buuxinaya qur'aanku waa doodaya ya dee qaarna qur'aanka u doodaya qaarna qur'aanka yani la doodayo ku buuxinaya marka waa inuu cilmigii ku camal falaa haddii kale de dhibaatay ku tahay camalfalka uu cilmiga ku camalfali waayey waxna u tari mayso aadaabtii muftiga ta'aniga aynu sheegnay waa ka mid tawaaduca waa inuu ku dadaalaa waana waxyaalahan haalibkoodu waa waxyaala ay la wadaagayo mustaftiguna la wadaagayo kibirka waa inuu iska ilaaliyaa tawaaduc la yimaada man tawaadaca lilaahi rafacahu allah ka ilaahay dartii isu dhuldhiga ilaahay baa sare u qaada kibirka waa inuu iska jiraa alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakaani alcaali cilmigu yani col buu la yahay wiilka isi sarraysiiye kibra sida daadkuba ula col yahay meesha sare oo meel sare aanu u korin labadii arday ee isku markaa cilmiga ahaa ka tawaaduca ayaa ilaahay sare u qaadaya ka kibrana hoos baa loo dhigaya tawaadac takun najmi laaxa linnaadirin calaa safaxaati almaa'i wahuwa rafiicu ولا takun kaddukhaani yaclu binafsihi ilaa abaqaati aljawi wa huwa wadiicu siduu shaacirkiiba uu yidhi yani tawaaduc oo isdhuldhig tawaadac takun ka najmi laxa linaadirin waxaad noqonaysaa sida xidigoo kalaad noqonaysaa mid sarreeya oo rafiica wuxuu u muuqdaa ka eegaaya calaa safaxaati lmaai biyaha korkooda uga muuqanaya wahuwa rafiicu isagoo sarreeyo haddana biyaha korkooda uga muuqanaya haddaad biyo meelay ku jiraan aad isdul taagto xidigii cirka ku sugnaa baad biyaha ka arkaysa suura ahaan waa kaa hooseeyaa soo maa hoostaadii buu ka muuqdaa xaqiiqa ahaanna waa sarreeyaayoo dee samaduu ku sugan yahy mutawaadicaa la midoo isagoo isdhuldhigaya oo ishoosaysiinaya oo xagga muuqaalka xisiga u muuqda inuu ka hooseeyo ayuu haddana sarreeya ya waa miaal cajiiba ah. walaa takun ka dukhaani yacluu binafsihi qiiqoo kale ha noqon naftiisa u koreeya sare budh budh budh budh budh budh wahuwa wadiicu ila dabaqaati ljawi wahuwa wadiicu intuu qiiqii sare u kaco haddana waa liitaayo haddii qiiqii de waa hooseeya ya waa waxaa la dhibsanaya marka qiiqaana waxaa ka dhigan mutakabirka iswaaweynynaya qiiqaasuu ka dhiganya saruu isu qaadaya sooma ruuxii mutakabirka qiiqina saru u baxaya laakiin waa hooseeya oo waa liitaa marka tawaaduca ha lagu dadaalo kibirka ha layska jiro wa min aadaabi almustafti ka fatwada dalbaaya aadaabtiisa waxaa ka mid ahaatay kow an yatakhallaqa bialakhlaaqi alfaadilati muطlaqan waa inuu ku sifoobo oo ku dhaqmo akhlaaqda wanaagsan xaal la ilaaqay akhlaaqda wanaagsanba akhlaaqaha wanaagsan oo dhan waa inuu la yimaadaa wa bilakhasi maca almufti an yatakhalaqa waa inuu ku dhaqmo oo ku akhlaaqoobo oo ku sifoobo bilakhlaaqi alfaadilati akhlaaqda markaa wanaagsan muطlaqan xaal la iطlaaqay yani mar walba noocyada akhlaaqda mar walba iyo zaman kasta iyo mar kasta waa inuu akhlaaq wanaagsan la yimaada noocyadii akhlaaqdana caan bay ku taho alakhlaaqi alfaadila ifadaasaa qaydaysa akhlaaqoo dhan bay ku dhici akhlaaq fadli leh dhan bay ku wada dhici wa bilakhasi maca almufti gaar ahaan muftiga la jirkiisa waa inuu akhlaaqda wanaagsan la yimaadaa falaa yafcalu macahu maa jarat caadaة اlcawaami bihi ka iimaa'in biyadihi fii wajhi ma samaynaayo muftiga la jirkiisa waxay ku dareerto ku socotay dadweynaha caadadoodu iyo dadka aan cilmiga lahayn caadadoodu waxay ku dareereen ma samaynaayo caalimka la jirkiisa ka iimaa'in biyadihi fii wejhi sida marka markaysagaa gacantiisa markaa inuu fiiqfiiqo oo taagtaago yani caalimka markaa wejigiisa ya waa inuu markaa gacantiisa iyo faraha inuu fiiqfiiqo waa inuu ilaaliya walaa yaquulu lahu maa laa yanbagii kumana odhanaayo waxaan habboonayn kaan yaquula sida inuu yidhaahdo aftaanii khayruka bikada waxaa ii fatwooday adiga cidaan ahayn baa saa iyo saa ii fatwoota masaladii markuu weydiiyo ayuu odhanaya oo cid kalaa sidan ii fatwootay maxaad ka odhanaysaa iyada wuxuu u ekaanayaa ruux imtixaanaya xarbulacsaab inuu samaynayo abu bakr abuzayd kama cabiri jirin xarbulacsaab xilyatu aalib cilmiga walaa yas'alhu fii xaalati dajarin ma weydiinaayo xaaladda uu daallan yahay yani dajarku yani daalka farqa u yaro dhexeeya maruu xoogaa yani waxa weeye daal wax kale raacaan uu ku sugan yahy xawla haada wey aw hammin ama hammi uu ku sugan yahay aw ghadabin ama cadho uu ku sugan yahay wa naxwi dalika iyo ashyaada la midka isagoo murugaysan isagoo cadhaysan isagoo waxa weeye gaajaysan oo gaajo darane hayso isagoo tabcaana xaalaadka noocaasoo kale wax weydiin maayo laba anlaa yas'ala cama laa yacni akhlaaqda looga baahan ya waxaa ka mida ah waa inaanu weydiin waxaan isaga markaa khusayn ama faa'ida ayna ku jirin walaa yuksiru min alas'ilati ilaa xaddin yas'amu fiihi almufti wayamallu su'aalaha ma badinayo ilaa xad muftigu ka daalayo yani markaa yani su'aalihii kuma wadayo waanay noqotaa shay'an fa shay'an yani malalka iyo sa'aamadu waa isla macne waa daalitaan ama noogitaan kolba sidaad u taqaan yani taas wey dajarkuna waa noocaas oo kale hada akhiru ma yasara allahu dikrahu fi hadihi اlmudakira walxamdu lilahi awala waakhira wsala allah wslama wbaaraka cla nabiyina muxamadi wala alih wعalى آlihi وأصxaabihi wman tabicahum bإxsani ilى ywm اddiin akhlaaqda mustaftiga looga baahan yahay muftiga waa la wadaagaa akhlaaqaha la soo sheegay haalibkooda oo waa inuu la yimaadaa ikhlaaska waa inuu la yimaadaa yani inuu cilmiga ku camal falo waa inuu noqdaa mid dulqaad iyo degenaansho u saaxiiba waa inuu yani tawaaduca la yimaadaa oo isdhuldhiga waxa kale uu dheeraad la yahay waa inuu ka edebsadaa akhlaaqda wanaagsanna caam ahaan waa inuu la yimaadaa taana waa la wadaagaya oo muftigaba dee akhlaaq wanaagsan waa looga baahan yahy laakiin wuxuu dheeraad la yahay ta'adubka uu ka edebsanayo caalimka oo yani wax aan fiicnayn waa inaanu markaa la jirkiisa ku samayn ixtiraam iyo xushmo waa inuu muujiya waxyaalaha aadaabta aan ku fiicnayna waa inu iska jiraa waa inaanu yani waxa weeye masaaisha markuu mas'aladii caalimka weydiiyo inuu caalimkii wuxuu u weydiinaya waa inay istirshaa tahay yani faa'iide inuu ka doonaayo oo inuu hanuuniyo ka rabo waa inay markaa tahay wuxuu u weydiinaya tacanut waa inaynay ahayn iyo jikaar hadduu jikaar wax u weydiinayo su-aashaasi bannaanaan mayso in loo jawaabaana laazim aha hadday muuqato markaysaga tacanut iyo jikaar inuu u jeedo iyo imtixaan culammadu waxay odhan jireen in loo jawaabaa laazima waxaa laga soo naqliya culammadii hore qaarkood in mid su'aal weydiiyey dabeedna markaasu wuxuu u arkay inuu waxa weeye isaga inuu jikaarayo ama imtixaanayo markaasuu su-aashii uga jawaab waayo markaasuu xadiiskii sheegaayey waa la xakameeya man su'ila can cilmin fakatamahu uljima ywma alqiyaamati bilijamin min naar aljamahu allahu ywma alqiyaamati bilijaamin min naar xadiikiibuu xasuusiyey ya markaasuu wuxuu ugu jawaabay caalimkii daci lijaama e, yani wadhab lijaamka iska daayo iska dhaaf iska soco guul maca taxiyaati ikhwaanikum fi manhaji online yani ruuxii hadday ka muuqato in jikaar iyo imtixaanis iyo wax la mida inuu uga jeedo in loo jawaaba laazim laakiin su-aashu waa inay u muuqataa qasadkiisuna yahay istirshaad iyo faa'iidaysi ixtiraamna waa inu la yimaadaa waa inu caalimkii aanu isu sawirin inuu la derajo yahay amaba ka aqoon badan yahay mas'ale uu garanayo hadduu caalimku sheegaayo waa in markaa isagu inuu uga aqoon badan yahy wa inaan isu muujin hadalkiisa muqaaaca waa inaanu ku samayn waa inu ka sugaa xaaluu daallan yahay ama dhibaataysan yahay ama murugaysan yahay yani waxa wayan waa inaan weydiin waxaa la mid ay yidhahdeen culammadu yani socodka markuu ku jiro ama arrin kale ku mashquulsan yahay yani xaalkaasoo kale waa inaan weydiin yani waxa weeye si ixtiraam ku jiro waa inuu markaa u su'aalaa xataa culamada qaarkood waxay diideen maxaad ka odhanaysaa arrinkaasoo kale in lagu yidhahdo taulkhitaab la isticmaalo yani baab lixtiraam waa in la yidhahdaa ma qawlukum fi kada maxaad sidaa ka odhanaysaan lakiin ma taqulu fi kada sheekh ibnu cuthaymiin wuxu yidhi hadduu ruuxu ku yidhaahdo caalimkii ma taqulu fi kada wuxuu u ekaanayaa kaanahu munaaqishun lahu inuu isagu la doodaayo kalu u ekaanaya lakiin hadduu yidhaahdo ma qawlukum fi kada ama ma naquulu yani maxaanu ka odhanaynaa saa iyo saas yani waxa wey tacaabirta noocaasoo kale xagga ixtiraamka ku fiican wax yani aan faa'iida ku jirin waa inaan weydiino waxyaalaha faa'iidadu aynay ku jirin waa inanu su'aalin waa in wuxuu nafcu ku jiraa fiihi faa'ida wacaayda min xusni islaami اlmar'i tarkuhu ma laa yacniih saas aawoodee waxyaalahan faa'idadu ku jira marka culamada la weydiiyo waxay ku samayn jireen inay waxa weeye su-aasha ku dabagediyaan shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi man sa'alanii mustafiidan arshadtuh waman sa'alanii mutacanitan naaqadtuh hadduu qofku isagoo mustarshida oo bimacnaa mustafiida bimacnaa faa'iide iga doonaaye wax weydiiyo waanu faa'iideeya haddii isagoo yani tacanud samaynayo bimacnaa jikaar oo kale ay iska tahay naaqadtu waa ku dabagediyaa waa ku cagsiya ashaykh maxamed اlamiin ashinqiiti waagii markaa uu jaamicada jaamica alislaamiya wax ka dhigi jiray ayaa arday soomaaliya wuxuu weydiiye uu yidhi dajaal waa ta laynoo sheegay inuu madiine agagaarkeeda imanayo oo karin uu isku soo taagayo karintuu isku soo taagaya waa halkeey markaasuu turida an tuqaabila ya ma inaad muqaabalo ku samayso soo dhawaysaad rabtay bu su-aasha waxaa weydiinaya arday soomaaliya shiikhuna saasuu ugu jawaabay waa arrin markaa aan faa'iida ku jirin arrin ognahaynama marka sidaas aawadeed buu shiikhu hadalkaa ugu jawaab marka waxa weeye waxyaalaha faa'idadu ku jirto waa inay su-aashu ku saabsanaata as'ilada waa inaan markaa waxa la farabadin ilaa xadda ruuxu ka daalayo waa inay markaa noqotaa shay-an fa shay-an waxa xaajada loo qabo ee bimacnaa camalkeedu taagan yahayna ay usii sii badnaataa ay ku saabsanaata baabkan waa baab culus oo kutub baa loo gaar yeelay aadaabu waa baab sideeda musanafaad looga alifay qadiima wa xadiisan kolay cidaan yani cid wax ka aliftay waxaa ugu horeeyaan u malaynayaa abulqasim alsaymari oo min culamaai اlqarni araabic ka mid a abulqasim alsaymari waxa uu ka leeyahay kitaab oo mawduuca aadaabta muftiga iyo mustaftiga ka qoray culamo badan oo ka dambaysayna kutub bay ka qoreen waxaa ka mida ibnu salaax baa ka mida waxa uu leeyahay aadaabu lmufti walmustafti waana risaalo matbuuca oo la taabacay bale waxay yidhaahdeen waxay la mid tahay risaaladiisaasi muqadima fii culuumi alxadiiska uu leeyahay ee culammadii ka dambaysoo dhami ay markaa daba joogaan musطalaxu xadiiska baa risaaladiisa aadaab lmufti wlmustaftina ay marka iyaduna baabkan ay asal u tahay oo culammadii ka dambayso o dhamme ay wax ka soo naqlinayaan waxaa ka mid a ah culamada wax ka aliftay ibnu xamdan alxarani alxambali oo sifatu lfatwa risaalo la yidhahdo ayuu leeyaho isaguna ka qoray waxaa ka mid a ah culammada wax ka aliftay ibnu caabidiin oo nadmi intuu ka nadmiyey mawduucaas ayuu markii dambena sharxay sharxu cuquudi rasmi lmufti uu u bixiyey waa kitaab matbuuca nadmi baanu marka hore ka dhigay markii dambena waa sharxay waxaa ka mid a culammada wax ka qortay annawowi oo muqadimada kitaabkiisa majmuuca ah risaalo gaar noqon kari lahayd ka alifay isagu muqadim uga dhigay laakiin dadka qaarkood gaar bay u saareen oo risaalo gaaroo kale ka dhigeen wax badan oo baabkaa ku saabsanna waa soo arooriyey culammada khilaal kutub kaga hadashayna waa badan tahay marka waa fanni yani gaara bay culammada qaarkood ula mucaamilaan ayna u dhigaan waxaana habboon rasaa'isha laga qoray in yani waxaweye la taalacdo oo loo noqdo ayaa markaa habboon ilahay hanagu anfaco fi dunya waalaakhira subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk